بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات أفرتا إيشان إلى آيات كنتن يسيداد سورة النور وحينو الدنبيسي الله قدرديس آيات inoo sawirayso allah subxaanahu watacaala yujii saxaaban daruuruu kaxeeya oo kiciya uma yualifu beynahu wuu isu ururiyaa uma yajcaluhu rukaaban kuwa isdul saaran buu ka dhigaa fadba fad saaran yahay fatara lwarqa yakhruju min khilaalihi dhibicdii oo kasoo dhexbixi baad arki wayunazilu min asamaai samada alle wuxuu kasoo dejin min jibaalin buuro fiihaa buuraha dhexdooda waxa min baradin qabow marka waxaa samada laga soo jeey buurihii waa qabow oo eh, qabowga waxa barafka la yidhaha innaga aada inooguma badnay barafkaa weeye fa yusiibu bihi qofku doonu barafkaa ku ridi wayasrifu caman yashaau qofku doonana uu ka leexin yakaadu wuxuu sigi sanaa barqihi hilaaciisa iftiinkiisu yadhaw bilabsaari indhaha inuu la tago yuqalibu llaahu leyla wanahaar alla maalintii habeenka wuu gedgediya wasdadaba mariya ina fii daalika la cibratan liuli labsaar wallaahu alle khalaqa wuu abuuray kulla daabati wax kasta oo dhulka ku socda mimaa in biyuu ka abuuray fa minhum waxaa man qaar baa ka yamshi ku soconaya calaa badnihi calooshiisa sida abeesadii wixii la nooca wa minhum waxaa man qaar baa ka yamshi ku socon calaa rijlayni laba lugood sida bani aadamka iyo shimbiruhu markay soconayaan wa minhum man qaar baa ka yamshi ku soconaya calaa arbacin afar waxa weeye qaar waxaa jira lugahoodu farabadan yihiin laakiin afarun wey xooga ay ku socdaan afar baa u qaali ah yakhluqullahu alla wuu abuuraa maa yashaa wuxuu doono in allaha allana calaa kulli shayin shay la arka kulli qadiiru kii kara waay allah subxaanahu watacaala wax kastaoo dhulka dushiisa socda biyaa laga abuuray marka siyaabo badan baa biyo looga abuurayo inta badan xawayaanka waaweyn waa dhaacaan baa laga abuuray dhaacaan biyo ah oo isku darsamay oo lab iyo dhadigaa laga abuuray waa biyo laga abuuray dhacankaa laftiisana biyaa keenay waxaan khalqigu cunayo ee la cunayo biyay ku soo baxeen marka biyaa laga abuuray wey marka jinka iyo insigu jinka iyo insiga iyo waxaasoo dhan isku mid ma aha jinku waa ka gooni malaaigta nuur baa laga abuuray jinkana naar baa laga abuuray iyaga biyaa laga abuuray lama dhihin allah wuxuu leeyahay wallaahu alle khalaqa wuu abuuray kulla daabatin wax kasto dhulka dushiisa socda min maain biyuu ka abuuray oo candhuuf baa laga abuuray dhibichoo isku darsantay waxa dhibicdaasu ka dhalatayna waa biyo fa minhum waxaa ka man qaar baa ka mida ku soconaya calaa batnihi batniga beerka ku soconaya sida abeesadii wixii lamida wa minhum waxaa ka mida man baa ka mida ku soconaya calaa rijlayni laba lugood sida dadka iyo shimbiraha wa minhum qaar waxaa ka man qaar baa ka mida ku soconaya calaa arbacin afar marka qaar wax fara badan ku socdo sida hangaro lahi iyo hangaraanac iyo qaar badan bay ku socdaan laakiin waxaa la yidhi socodku inta badan afarta adine u horeysa yaa socodka xoojinaysa lamana dhihin de wax dad fara badan ku socda iyo qaar dad luga badan ku socda ma jiraan lama dhihin yakhluqullahu alla wuu abuuraa maa yashaa wuxuu doono waa alla qudradiisa wax alla wuxuu doono abuuraa sidaasuu u abuuraa kala duduwan hadday balmetel isku wada nooc khalqigu ahaan lahaa de waxoogay waxaa weeye wax isagu iskii iska dhashay baaba loo qaadan lahaa in allaha allana calaa kulli shayin shay la arka kulli qadiiru kii kara weyn laqad anzalnaa waan dejinnay aayaatin aayado mubayinaatin oo wax caddaynaya wallaahu alla la yahdii wuu hanuuniyaa man yashaau qofkuu doono ilaa siraadin jid mustaqiimin oo toosan aayadaha la soo dejiyeybaa jidka toosan ku hanuuna dadka nasiib u yeeshay aayadaha inay soo gaadhaan nabiyulaahi maxamed laga soo bilaabo oo qaato dabadeedna jidkii toosnaa bay hayaan wey jidka mustaqiimkaa ah, luqada carabta jidka toobiyaha ah la yidhaahdaye jidad badanoo qalqaloocani hareeraha ka yihiin ka tooska ah wey mustaqiim hadii lagu yidhaah marka allah subxaana wa tacaala aayadahaas oo ilaahay uu ugu talagalay inuu inugu hanuuniyo haddaynu raacno oon rumayno yuu alla inoo soo dejiyey subxaana wa tacaala laqad anzalnaa waan dejinay aayaatin aayado mubayinaatin oo wax cadaynaya wallaahu allana yahdii wuu hanuuniyaa man yashaau qofkuu doono ilaa siraadin jid mustaqiimin oo toosan wayaquuluuna waxay dhihi munaafiqiintu aamanaa waan rumaynay bilaahi allaan rumaynay wa birasuuli rasuulkana waanu rumaynay waadacnaa waanan hogaansanay oo waan yeelnay uma yatawallaa way jeeteen fariiqun qayb oo minhum munaafiqiinta ka mid ah min bacdi daalika intaa kadib iyo jeetanaya wamaa ulaaika kuwaasi ma aha bilmuminiina muminiinba maaha munaafiqiinta caadadoodu waxaa weeye afka baarkiisa yay ka hadlayaan oo muminiin baan nahay muslimiin baan nahay yay leeyihiin markii meeshaa ay joogaan waxaa ku qirteen ay ka tagaan waxaad arki iyagoo sida kale gaaladii iyo yahuuddi iyo meelaha la joogaad arki qof kastoo noocaasahoo qowlkiisa ficilkiisu iskhilaafsan yihiin oo munaafiq fi lwaqti alxaadir dadka qowlkooda iyo ficilkoodu iskhilaafsan yihiin waa munaafiqiin wey allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay munaafiqiinta dhaqankooda waxaa ka mid ah afka baarkiisa inay ka qirtaan allah baan rumaynay rasuul baan rumaynay waan hogaansanay dabadeedna markay xaggan kala tagaan iyo dhinaca kale iska rogin allah wuxuu kuwaa ku qiray inayna muminiin ahayn haddana way joogaan ogo beri hore ma aha qur-aanku taariikh dhacday oo lasoo dhaafay ma aha ilaa hadda uu shaqaynaya qur-aanku wayaquuluuna waxay dhihi munaafiqiintu aamanaa waan rumaynay bilaahi alle iyo wabirasuuli rasuulkii muxamed ahaa waadacnaa waan adeecnay waan hogaansanay oo taladii waan yeelnay uma yatawallaa way jeeteen xaqiibay ka jeeteen fariiqun qayb oo minhum iyaga ka mid a ah. min bacdi daalika intaa kadib wamaa ulaaika kuwaasi ma aha bilmuminiina muminiin maaha idaa ducuu markii loogu yeedho ilallaahi alli iyo warasuulihi liyaxkuma baynahum inuu kala xukumo rasuulku yaxkumadaa waxaa wey faacilka rasuulka keliya loo celiyey ilalaahina halkaa waa laba marka waa tabaruq ilallaahi laleeyahay markii rasuulka loogu yeedho liyaxkuma baynahum inuu kala xukumo darteed idaa waaba isagoo fariiqun qaybo minhum yaa kamid ahi mucriduuna ay jeedsanayaan wain yakuun lahum lxaqu xaqu hadduu usugnaado oo isleeyihiin xaqa idinkaa helaya yaatuu way iman ilayhi rasuulka ay u iman iyo meesha xukunka yaallo mudciniina iyagoo adeecsan oo hogaansan bay imanayaan allah wuxuu leeyahay munaafiqiinta waxaa ka mid ah markii xukumka loogu yeedho rasuulka u imaada laydhaha idin kala xukume waxaa weeye way jeedsanayaan ma ogolin bay leeyihiin hadday og in iyaga wax loo xukumina daacad bay noqonayaan way hogaansamayaan aayaddu waxay ku soo degtay yaa beer isku qabsaday beer ninka yahuudkaana laga gardaran ninkii yahuudka ahaabaa inakeed maxamed u tagnay isagaa xaqa garan oo xaqa kala xukumay kii kalaa yidhi ma yeelaye kacab binu inooge inoo gey marka ayaddu sidaasay ku timid wey marka qof kastoo xukunka alla diida waa sidaasoo kale un da filwaqtiaad maxkamadaheennu markay wadaadadii culimadu xukumi jireen dad baa yaa ku tala jiray markay iyagu wax leeyihiinna war islaam baynu nahay aan sharciga tagnay islaam baa lainugu dhalay aan sharciga tagno markay u malaynayaan in laga xukumina xeerkii reer hebel xeer baan anigu islaam way ku dhalanee kuma dhaqana bay dhihi wadankeenay ka jirtaa wey allah wuxuu leeyahay waidaa ducuu markii loogu yeedho munaafiqiinta ah ilallaahi alli iyo warasuulihi rasuulka loogu yeedho oo waranakeen rasuulka u tagnee la yidhaahdo liyaxkuma inuu kala xukumo rasuulku baynahum dhexdooda idaa waqtigaas fariiqu qeyb oo minhum iyaga kamid mid ah mucriduuna way jeesanaya wain yakun hadduu usugnaaday lahum iyaga alxaqu oo iyaga laga gardaran yahay oo xaqu usugnaaday yaatuu way iman ileyhi rasuulka mudciniina iyagoo daacada oo saamiciina imanaya mudciniina iyagoo hogaansan bay imanayaan oo daacada ya imanayaan oo waxay garanayaan rasuulku inuu xaq mooye wax kala xukumaynin marka allah wuxuu leeyahay afii quluubihim qalbigoodama waxaa ku sugan maradun jiri oo mashaki bay qabaan amirtaabuu mase ka shakiyeen diintay ka shakiyeen am yakhaafuuna mase waxay ka baqayaan an yaxiifa allaahu alla inuu ku jawrfalo calayhim dushooda iyo warasuuluhu bal waxaasoo dhan alla ku jawrfali maaye ulaaika kuwaasi hum aalimuuna wey waa aalimuun markay diidan yihiin rasuulka iyo xaqa inay u yimaadaan ma marad baa ma jiraa qalbigooda ku jirto way shakisan yihiin mase diintiibay ka shakiyeen mase alliya rasuulku inay ku jawrfalaan bay ka baqayaan bal maya alliya rasuulku kuma jawrfalayaane iyadaa aalimiina wey marka waa sidaasoo cid kasta oo loogu yeedho xaqa iyo sharciga islaamka oo dabadeedna diida waa munaafiqun waa sidaasoo kale afii quluubihim qalbiyaalkoodama waxaa ku sugan maradu shaki iyo jiro oo wayba shakisan yihiin amirtaabu mase way shakiyeenoo shaki cusubbaa ku dhaco diintii bay ka shakiyeen am yakhaafuuna ma waxay ka baqi an yaxifa allaahu alla inuu ku jeerfalo calayhim dushooda wa rasuuluhu bal rasuulku ku jeerfali maayo iyo alle eh, ulaaika kuwaasi hum iyaga aaalimuuna ah muminiintii marka qowlkoodu waa maay munaafiqiintii wakaa muminiinta dhaqankoodu waa maxay inamaa kaana wuxuu ahaaday qowlalmuminiina muminiinta qowlkoodu idaa ducuu markii loogu yeedho ilallaahi alle iyo warasuulihi liyaxkuma baynahum inuu kala xukumo an yaquuluu inay yidhaahdiin wayo samicnaa maqalnay waadacnaa yeelnayo hogaansanay waulaaika kuwaasina umalmuflixuuna kuwa guulaysan wey munaafiqiinta hadalkooda waxaa weeye uma tegayno hadaan iyaga xaq inuu u sugan yahay aynu u malaynayn muminiinta qowlkooda waa sidan markii loogu yeedho samicnaa waa dhacnaa bas hadal kaleba male muminka dhabtii waa kaa wey inamaa kaana wuxuu ahaaday qowlalmuminiina muminiinta qowlkoodu idaa ducuu markii loogu yeedho ilallaahi warasuulih liyaxkuma inuu kala xukumo baynahum dhexdooda an yaquuluu inay yidhaahdeen weeye qowlkoodu samicnaa maqalay waa dhacnaa yeelay oo u hogaansanay ulaaika kuwaas hum almuflixuuna kuwa guulaysay wey waa kuwaa kuwa guulaysay kuwaa ku biir baa lagu leeyahay waxooga icraabta ma garan kaanada ismigeedi waa an yaquuluudaa dambe an yaquuluu inay yidhaahdiin weeye qowladaasuna waa khabarkii intaa ku dhaaf dhalinyaradaana ku baraarujinayna oon rabnaa inay naxwada akrisaan waman yudic illaaha alla qofkii adeeca wa rasuulahu rasuulkiisa adeeca sida muminiinta wayaksha allaaha alla ka baqa fiima madaa wayataqhi alla ka baqa fii mustaqbal waxa soo socda fa ulaaika kuwaasi hum ulfaa'izuuna kuwa guulaysan wey qofkii alla iyo rasuulka adeeca oo ka tala qaata oo qur-aanka kariimka iyo sunnada nabiga raaca oo alla ka baqa filmaadi mustaqbalkana alla ka baqa kuwaasaa guulaysa baa laleeyahy de kuwaa ka mid noqo saasaa laina leeyahay soo aayaddu saasa inoo hortaalla alla iyo rasuulka adeec xageed ku adeeci quradada qur-aanka kariimkii sunnada nabiga mari cid kale ha ka tala qaadanin markay diin noqoto gaar ahaan xagga caqiidada daliil aan ha qaadanin hadduu nin wax kuu sheego daliilkii isiirdi laakiin xagga furuucda iyo cilmiga kale ee dhaqanka ruuxii kugu dhaamo oo dhan de waad ka qaadan markaa waman yudic illaaha alla qofkii adeeca warasuulahu rasuulkiisa adeeca wayaksha allaaha alla ka baqa fiimaa madaa waktigii tegey wayataqhi ka baqa alle filmustaqbal ulaaika waasumulfaaizuuna yataqihi malaha waxaa la aqriyay yataqihi waxaa la yidhaahdaa ikhlaas yataqihi iyo yataqhi intaba waa la aqriyay iska dhaaf waaqsabu waxay ku dhaaranayaan bilaahi alla jahda imaanihim dhaartooda midda ugu xoog badan lain amartahum haddaad amarto layakhrujunna inay baxayaan qul waxaa tidha laa tuqsimuu waxba ha dhaaranina daacatun adeecid macruufatun oo la yaqaano oo fiican yaa ulaa lakum idin fiican in allaha alana khabiirun buu ogyahay bimaa tacmaluna waxaad camal falaysaan munaafiqiintu markay fashilmaan oo munaafiqin sidii dagaalkii tabuuko oo kale nabigoo meel cidhiidhi maraya kooxii ay horgeysay si hashu u dido oo nabigu uga dhaco la ogaaday oo loo yeedhay markay saa u fashilmaanba intay yimaadiin bay dhihi waa ku raacina haddaadna amarto duulimaadkaan raacina sidaadna amartaanu yeelayna waxba ha dhaaranina layidhi dhaartu qiimad ma lehe daaco wanaagsan yaa idinka fiican inaad dhaarataan si fiican inaad u adhecdaan baa idinka fiican waxaa kaliyaa qolyaha qaarkood ku fasira daacatukum daacadiinu daacatun macruufatun wey waa daaco la yaqaano waa been qolyaha saa ku fasiray sideenna horeynu ku daynayna waaqsamuu waxay ku dhaaranayaan bilaahi alle jahda aymaanihim dhaartooda midda ugu xoog badan lain amartahum haddaad amarto layakrujunna inay baxayaan ay ku raacayaan oo meeshaad amar ku siiso ay u kacayaan qul waxaa tii laa tuqsimu waxba ha dhaaranina daacatun adeecid macruufatun oo la yaqaano oo wanaagsan yaa ulaa lakum idiin fiican khabarkii waaskaa in allaha allana khabiirun wuxuu og yahay tacmaluuna marka meeshaad ka dhaaran lahay diinta adu ku dhaqo oo adigu isxilqaan waxba ha dhaaranin qul waxaa tidhaah adiicullaaha alla adeeca wa adiicu rasuula rasuulkana adeeca fain tawallow haddaad jeetataan fa inamaa calayhi nabiga dushiisa waxaa maa xumila wixii lagu raray oo loo xil saaray wa calaykum dushiinana waxaa ah maa xumiltum wixii laidin xil saaray wain tudiicuuhu nabiga haddaad adeecdaan tahtaduu waad hanuunaysaan oo waddadii xaqa ahayd baad maraysaan wamaa cala rasuuli rasuulka dushiisa ma aha ila albalaaqu gaadhsiin almubiin oo cad oo waadixa mooyaane waxaa la yidhi haddaad alliya rasuulka adeecdaan way idiin fiican tahay ee adeeca yaa lagu yidhi haddaad jeesataan nabiga wixii loo xilsaaray oo gaadhsiin ah ah yaa dushiisa ah idinkana wixii laydin xilsaaray oo adeecida ah, yaa dushiina ah. nabiga isaga xilkiisu wuxuu ku dhacayaa markuu idin soo gaadhsiiy bas xil kalama saarna inuu iimaanka qalbiga idiin geliyo idinku shubo nabiga xil kama saarna wey taa allah bay la jirtaa nabigu waa inuu soo gaadhsiiyo oo sharxo oo si fiican isagoon danayso ahayn uu idiin sharxo taa unbaa nabiga laga doonaya haddana culimadeennu waa sidaas waa inay dadka si fiican ay u gaadhsiiyaan wixii loo xilsaaray alculamaa warasatu lambiya ambiyada marka waxaan cilmi ahayn lagama dhaxlin marka wixii nabi ambiyadu ay faafinayeen culimada hadda wakiilka ah waa inay aada isu xilsaanaan qul waxaa tidha adiicu llaha alla adeeca wa adiicu rasuula rasuulkana adeeca fain tawallow tatawallow weeyo haddaad jeedsataan fa inamaa calayhi rasuulka dushiisa waxaa ah, maa xumila wixii lagu raray oo loo xilsaaray oo inuu idinku idinsoo gaadhsiiye ah wa calaykum dushiinana waxaa ah maa xumiltum wixii laydinku raro laydin xisaaro inaad addeecdaan wain tudiicuuhu haddaad adeecdaan tahtaduu waad hanuunaysaan waddadii xaqa ahayd baad maraysaan maa cala rasuuli rasuulka dushiisa ma aha ila albalaaqu gaadhsiin almubiinu oo cad mooyaane wacad allaahu alla wuxuu u ballan qaaday aladiina kuwii aamanuu muminoobay oo minkum idinka idinka mid ah, wacamiluu camal falay asaalixaati camal wanaagsan layastakhlifannahum inuu dejinayo iyaga ku reebayo filardi dhulka oo dadka kale oo dhani ka baaba'aya kama sakhlafa siduu ugu reebay aladiina kuwii min qablihim ka horeeyey kuwan muminiinta ah ka horeeyey oo reer banu israiil bilmatala walayumakinanna wuu u saldhigi lahum iyaga diinahum diintoodu u saldhigoo u xoojin diinkii irtadaa lahum uu uga raali noqday walayubadilanahum wuxuu ugu bedeli min bacdi khawfihim cabsidooda kadib amnan amnin ugu bedeli yacbuduunanii maxaa loo yeelo intaasoo khayra loo siin yacbuduunanii way caabudahayaan laa yushrikuuna bi iyagoon aniga ii shari shay-an shayna waman kafara qofkii gaalooba bacda daalika intaa kadiba islaamkuu fiday qofkii gaalooba fa ulaaia kuwaas hum lfaasiquuna wey aayaddu saxaabadii baa nabiga u yimid oo yaa rasuulallah berigii maka la joogay cabsi baan ku noolay haddoo madiina la yimidna dee dagaalun baan ku jiraa oo hubka unbaan sidanaaye goormaanu hubka iska dhigi oo aanu nasan oo aanu cabsidu naga bi markaasuu ihi in yar suga wax yar kadib waxaad arki doontaan isagoo ninka mujaahidka ahi jamaaco intuu doonyayso oon wax bira haysanin yaad arki doontaan oo nabadgelyo ah yaad arki doontaan marka ayaddu taasay sheegaysaayo dadka muuminiinta ah wuxuu allah u ballan qaaday ee camal wanaagsan sameeyey inuu dhulka iyaga ku reebo oy dhulka qabsadaan ardada ku reebo siduu dadkii idinka horeeyey uu dhulka ugu reer banu israaiil jabaabiradii masar wuu ka xoreeyey allah subxaanau wa tacaalayo dhulkii iyagaa ku soo hadhay diintoodiina wuu makanin uu uga raali noqday cabsidiina wuxuu ugu bedeli amni cilladaas maxay ku gaadheen oo saa ku heleen allah bay caabudayaan una shariig yeeli maayaan waxaa lagu fasiray waxaa si fiican u daboolay saxaabadii rasuulka khulafadii nabiyullaahi maxamed markuu uu jihaadka la bilaabay oo madiine la tegey isaga oo nool yaa baxrayn iyo yeman iyo hajaro qeyb ka mid a ah iyo adraafu sham yaa la qabsado islaamku gaadhay nabiga oo nool caleyhi salaatu wasalaam markii abuubakar qabsadayna khilaafadiisu laba sanay ahayd wuxuu saddex col buu diro waaweyn mid khalid bin walid baa hogaaminayey midna waxaa hogaaminayey abuu cubayda bin ljaraax midna waxaa hogaaminaya camar binu caaso waa ka masar soo qabsaday laba sano isaga khilaafadiisu ahayd ee cumar binu khadaabna khilaafadiisu waxay ahayd toban sanoay ahaydoo dee waaba loo dhanaa meeluhuu tegey ilaa khuraasaan oo dhan iyo turki oo dhan yuu wada qabsadoo ku duulay cusmaan binu cafaanna waxay ahayd khilaafadiisu labiyo toban isaguna sir halkiibuu kasii waday caliy bnu abi aalib radiallahu canhu khaliifkii afraad ee rasuulka isaga lix sanay ahayd lixdii sano fursad isagu uma helin oo dagaal sokeeye yaa dhexda ka bilaabmay oo qoladii reer bani umeye waa kii ay islaayeen sidaas darteed diinna iskumayna laynaynin khilaafada wuu u ogolaa mucaawiye cali binu abi aalib wuu u ogolaa ee cusmaan binu cafaano dee mucaawiye reerkooda ahaa yuu mucaawiye yidhi war nimankii dilay adigay sayd cali kula joogaane soo qabqabo sayd calina wuxuu yidhi war nimanku way farabadan yihiin horta aynu xoogeysano inu isku duubnaano layntoodu sidaa unbay ahayd ma ahayn diin iskuma laynayn sida shiicadu ay leeyihiin ree bani umaya khilaafadii bay ku qabsadeen wuu gaaloobay ree bani umaya leeyihin waa beentood diinba iskuma haysaninba marka soddonkaa sano ee khilaafada nabiga ahayd nabigu waa xadiidkii ahaa soddon sano iyo khilaafadaydu noqon wixii ka dambeeya waa boqortooyo caduuda ah. wixii ka dambeeyay noqon waxaa kaloo nabigu yidhi laba toban oo diinta oogi doontaa jirta oo kulluhum quraysha buu hoosta ka yidhi saxaabiga ka wariyey ma aad uma maqlaynin nin damaaifasiay buun soddonkaa sano ee khilaafadu ahayd yay sidan u dhacday sidan hadda la sheegayo intii ka dambaysana way dhacdo islaamku wuu fiday meel kastuu islaamku joogana hadda bilmetal islaamka la gumaysto haddaad ka soo qaado wax dulli ahoo islaamkaasi ay qabaan ma jiro haddayna iyagu isloynin diintoodii bay xor yihiin waxba kama jiraan marka soddonkii sano ee khilaafada joogtay laba sano oo abubakar sidiiqa ah iyo toban sano oo cumar ah labiiyo toban sano cusmaana ah, lix sano caliya ah, soddonkaasna khalaafadii nabigu ahayd waa siduu u sheegay bay soo baxday min ashraad nubuwa bay kamid tahay marka saxaabada waxaan ka wadnaa saxaabada waktigeedii yay sidanu dhacday intii ka dambaysana islaamku meelo badan yuu qabsaday wey wacadallaahu allah wuxuu u ballan qaaday alladiina kuwa aamanuu mu'minoobay oo minkum idinka idin ka mid ah wa camiluu camal fale asaalixaati camal wanaagsano aan bidci iyo shirki midna ku jirin layastakhlifanahum inuu dejin oo ku reebi fil ardi dhulka iyaga ku reebi oo dadka kale ay ka qabsanayaan kama istakhlafa siduu ugu reebay oo u dejiyey aladiina kuwi min qablihim kuwa ka horeeyey oo reer banu israa'iila oo masar uu ugu xoreeyey walayumakinana lahum wuu xoojin diinahum diintooda wuu saldhigi alladii diinkii irtadaa lahum uga raali noqday ilahay diintanu inooga raalli noqday walayubadilanahum wuxuu ku bedeli min bacdi khawfihim cabsidoodii kadib amnan buu ku bedeli maxay sidaa ku heleen cibaadada allay ku heleen wey hayayna kaa boodin yacbuduunanii maxaa yeelay yacbuduunanii way icaabudayaan laa yushrikuuna bi aniga ii shariig yeeli maayaan shay-an shayna fi lcibaada oo cibaadada wax kaloo ila wadaajin ma leh qolada sidaas way qolada sidaa helaysa waman kafara qofkii gaalooba bacda daalika intaa kadiba islaamku sal dhigtay qofkii faulaai kuwaas hum lfaasiquuna kuwa faasiquuna wey sidaa darteed intay aada muuminiin u noqotaan ood u fiicnaataan waaqiimu salaata salaada ooga waktigeeda iyo shuruudeeda waatu zakaada zakadana bixiya waadiicu rasuula rasuulkana adeeca lacalakum turxamuuna si liidinku naxariiso raxmadda alle maxaa lagu helay weel kale raxmadda alle ha ka raadinin alla oo laga amar qaatoiyo rasuulka oo laga amar qaato yaa lagu helaa waxaa lagu yidhi salaada si fiican u tuko salaaduna dee tawxiid la-aan asixi mayso horta tawxiidkii baa ka horeeya salaada marka qofka salaada tuka laleeyahay waa inuu muwaxid yahay oo mumin yahay salaada markaad tukataa oo zakada bixisaan salaadu waxa weeye waa daacada badaniga ah zakaduna waa ixsaan dadka loo ixsaanfalayo oo waxa weye dadkii dee haddii zakada la bixinin oo xooluhu dad gaar unbaa haysan lahaa waa inay xooluhu dadko dhan wada gaadhaan oo rasuulkana adeeca si aad naxariis alla u heshaan way waaqimu salaata salaada ooga waatu zakaata zakadana bixiya waadiicu rasuula rasuul allana adeeca lacalakum turxamuuna si laydinku naxariisto laa taxsabanna ha u malaynin nabiyulaahi maxamedow aladiina kuwii kafaruu gaaloobay mucjiziina inay fakanayaan fil ardi dhulka dhexdiisa macnaa inay alle cajis gelinayaanoo ay ka baxsan karaan ha u malaynin wamawaahu meeshay u hoyanayaan annaaru naarta weeye walabisa waxaa xun almasiiru meel loo ahaadaa xuno lagu dambeeyo yaa xun marka sidaa aan maray baa fiican qolyaa waxay yidhaahdeen laa taxsabanna ha u malayninabay macnaha wax sidaas oo kale ah marka waa nabiga waxa lala hadlayaa laa taxsabanna nebi oo mafcuulkii koowaad iyo kii labaad waa aladiina waa mafcuulkii koowaad mucjiziina waa mafcuulkii labaad wey sidaasaa ugu fiican qiraao kala waxay tahay laa marka laa yaxsabana hadii layidhaha aladiina kafaruudu faacilkii bay noqonaysaa laa yaxsabana markii layidha sideen alsaynu ku wadi laa taxsabana ha u nabiga sharafta laho aladiina kuwii kafaruu gaaloobay mucjiziina inay alla cajis gelinayaan oo baxsan karaan filardi dhulka dhexdiisa oy dhuuman karaan wamawaahu meeshay u hoydaana adduunka saasayna u baxsan karaynin meeshaay uhoyanina waa naar wey walabisa waxaa xun almasiiru meel loo ahaado yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii sharafta lahayday liyastadinkum haydinka idan dalbaan aladiina kuwii malakad ay milkaday aymaanikum midigtiinu iyo waladiina kuwa lam yabalquu aan gaadhin alxuluma qaangaadh aan gaadhin oo minkum idinka idin ka mid a ah, alaaa maraatin saddex jeer haydinka idan dalbaan o min qabli salaati lfajri salaada subax ka hor ila markaa dadkii wuu jiifaayo maryihii ma guntana waxiina tadacuuna markaad dejisaan siyaabakum dharkiinna min adahirati maalin weynta markaana waa marka la qayluushanayo iyadana wa min bacdi salaati lcishaai salaada cishe kadib waa marka dee dharka laiska dhiga la hurdo qaadayo alaau cawraatin waa saddex cawro oo lakum idinka idiin sugnaatay cawre waxaa la yidhaha waxa indhaha laga qariyo on la dhowri karayn marka idankii hore aynu soo marray guryihii lagaydan dalbaya waa dadka ajaanibta ah waa dadka qoyska ah meeshana waa dadka qoyska ah. marka waxaa la yidhaha addoomihiina idiin adeega iyo caruurtiina aan weli qaan gaadhin saddexdaa goor mooye way fasaxan yihiin saddexdaa goor yayna idiin imanin oo idan idan la-aan yayna idiin macnaha wey ha idan dalbaan waa marka salaada subax ka hor hadday idiin yimaadaan idan ha dalbaan dadkaa markii dadku wuu mashaqaysanya waa la hurdaa dharkii oo dhani dhulku yaalla maalin weynta markii qayluushada ay tahayna waa sidoo kale ha dalbaan salaada cisho waa saddex cawro waxa wixii aan ahayn dawaydii niman kana waa inta dambe marka waa qoyskii weye marka waxaa la yidhi haddii ninka khaadimkii iyo caruurtu ay ninka guri la joogaan guri la seexdaan oy gurigaba la joogaan markuu isagu sidaa yahay la jiibaan waxba kaydan dalbi maayeen marka way la joogaan aduu intuu ilmaha caruurtii baxo musqusha galo waxba kaydan dalbi maayo ilan meel buuba la jiifaay sidaasaa layidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkaa muminiinta aho liyastadinkum idinkaydan dalbaan aladiina kuwa malakad imaanakum midigtiinu ay hanatay oo ah iyo khaadimiinta iyo aladiina kuwa lam yabluquu aan gaadhin alxuluma ixtilaam aan gaadhin oon qaan gaadhin wey oo minkum idinka idinka mid a aladiina lam yabluquu aan gaadhin alxuluma ixtilaam aan gaadhin oo minkum idinka idinka mid a ah. alaaa maraatin saddex jeer ha idinka idan dalbaan o min bacdi salaati lfajri min qabli salaati lfajri saddex goor ha idinka idan dalbaan min qabli salaati lfajri salaada subax ka hor waa marka dadku dharka iska dhigo oo hurdadii lagu jiro waxiina waktigii tadacuuna hiyaabakum dharkiina aad iska dhigtaan min adahirati maalin weynta ah iyo min bacdi salaati lcishaai salaada cisho dabadeeda waa marka lasii seexanayo haadihi alaasa cawraad wey waa saddex cawro oo lakum idinka idiin sugnaatay laysa calaykum dushiina ma aha walaa calayhim iyagana dushooda maaha junaaxun wax dhib ah bacdahunna intaa kadib saddexdaa goor kadib hadday iska soo galaan idinkana dhib idinma hayso iyagana dhibma hayso wax dhibaatay meeshaa kama jirto dalaqba iska soo dhihi marka dadku fadhfadhiyaan oo la hurdino amaan hurdo lasii qaadayn wax dhibaatay kama jirtaa laleeyahy laysa calaykum dushiina ma walaa calayhim dushooda junaaxun wax dhiba ma aha bacdahuna saddexdaa kadib hum dawaafuuna calaykum waydin dawaafayaan cilada aan dhibku jirin weeye dawaafuuna calaykum waydin dawaafayaan yaduufu dawaafi bacdukum qaadkin calaa bacdi waa isdhawaafa mar hadday dawaafin yihiin oo had yeeteer idinla joogaan culays intaa ka badan lama saari kara wey waa k waa isku wareegisay ka nabigu calayh salaatu wasalaam bisadda nijaas ma aha buui maxaa yeelay waa wax had iyo goor kula joogu oo weelkii afka iska gelin markaad iyadoo nijaas cuni aragtana waxoogay hadday joogto inay biyo cabtay baa suuragalehe waxba nijaas lagu xukmi maayo bisadi leyni biyo afkagelisay baa suuragale marka waa sidaasoo kale waa dawaafiin mar hadday dad had jeer idinku wareegi yihiin de wax dhibaatihii ma jirto wey laysa calaykum walaa calayhim junaaxun bacdahuna saddexdaa kadib dhawaafuuna way idinku warwareegi calaykum dushiinna bacdukum qaarkiinbaa wuxuu ku wareegi calaa bacdi qaarka kale marka maadaama aad sidaa isugu cindan tihiin de wax dhibaatihii kama jira hadday iska soo galaan kadaalika sidaasu yubayinu llaahu alla idinku cadaynayaa lakum idinka alla ayaati aayadihii xukumkii waa qoysku siduu u dhaqmayo weye sidanu iditaankii hore waa ajnabiga wey kadaalika sidaasu yubayinu llaahu alla u cadaynayaa lakum idinka alla ayaati aayadaha wallaahu allana subxaanahu wa tacaala caliimun ka og weeye wax walba xakiimun oo falsan cilmigiisu sidaa idinku sheegay oo sidana maslaxadiinu ku jirtaa wey walaa subxaana